بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وحن كل احترني لك اللعبارك بشر رمضان وحمر لك أفراد ونقول يا قفك كي وإيسانك وينيع أوجد يد الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يطلقان الصيام ولما يكن يتوافقين inaan waxa weeye soonku waajib aanu ku ahayn laakiin waxay culimmadu isku khilaafeen khilaaf aad hadiyaa u daran maxaa ku laazim noqonaya haddaynu soo khulaasayna waxa weeye waxaa ku laazim noqonaya culimada qaar baa markaa fidya looga baahan yahay qaarna markaa waxa weeye waxay tilmaameen inaan looga baahnayn fidyo qowlka marka adilada u dhow waxa weeye inaan fidye looga baahnay markaa waayo marka horeba soonka kuma waajibin fidyaduna waxay bedel ka tahay soonka ilaahina subxaanah watacala laa yukalif allahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafna ma kalifo ilaa waxay karta mooyaane marka maadaamana soonka aan awoodeynin oo soonka usaa uga dhacay fidyadii bedelka ahaydna oo ay ka dhacaysaa markaa haddii qofku yani waxa weye qofku inuu yahay oo soonka uu kari waayo muddo kadib laakiin uu awoodo soonka maxaa ku laazim noqonaya markaa waxaa ku laazim noqonaya marka waxa weye qobaa waayo cilladii way ka zuushay cilladii waxa weye waa furayey way ka zuushay markaa qolada shanaad ee cudurdaarkaasita waxa weeye alxaamil waalmurdic gabadha uurka leh iyo gabadha ilmaheeda neefka shaqsiinaysaa haddii marka waxa weeye ay u baqaan naftooda ama ilmaha yar iyagana culimadu waxay tilmaameen inaan looga baahnayn marka waxa weeye soon maxaa si laazim ku noqonaya markaa way iska afurayaan way qallaynayaan marka fidyana laguma laha qowlka saxiixi qowlkaa weeye والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم كما هو في الجامع الصحيح من حديث أنس بن مالك الكعبي النبي صلى الله عليه وسلم المامي قفت مسافر كاه صوم فين لغي لغي هي إيه ثلاثة بركين كبعد أور كلا الناس في كشبتين سنة in soonka waxaw laga daayey xaaladdaadana waxa weeye marka sida raasha wuxuu noqonayaa marka gabadhaas waxawey xamliga ay ka baxdo ama ilmaheeda naaska ay shaqsiiso ayaa waxa waajib ku noqonaya marka inay qallayso intii maalmooday ka tegay marka qowlkaasa waxa way raajixa haddii gabadh lasoo karaysto waxa wy musqaayad la siinayo si ilma naaska u muujiso miyay soo gelaysaa xukunka murdaca markaa saasa imaam raxmatullaahi caleyh uu tilmaamay marka in yani waxay xukunka laftiisa ay qaadanayso waxaana ugu qiyaas qaateen marka waxa weye culimada tilmaantay arrinta noocaasi ah qofku haddii uu safro oo u safro markaa qof kale qarabkii qofka masalan lacagtii ku yidhi alaabta isoo iibi oo uu safro lama odhanaya marka waxa weeye wuxuu u safray qofka laawigii ee soonka waxa weeye lagu yeelan maayo xaaladaas safra qolada kale agurdaar kale waxa weeyaan xaadadka iyo nafasada gabadha marka xaalatulxayd ay ku jirto iyo marka nafaadka ay ku jirto soonkoodu ma ansaxayo markaa xaaraan buu ka soomaan marka uu ka go'o ayay qalleynayaan dhowrka ceshee ka tegey markaa intuu ceshee ka tagtay waa ay qalleynayaan culimadu ar noocaas isku waafaqsan yihin فحنا يدل إلى حديث عائشة رضي الله عنها وحي تري كنا نمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة متفق عليه ولفظ المسلم وحنا نأمر تري الصوم فينا نقلينا لكن صلاة فينا نقلينا لأننا أمر تري حرب حيث مركا هذه قبل واحد يعني إذا ما أنتي شورته أو حيث كي وحيث حيث كبه waajib bay ku noqonaysaa marka inay waxa wey ay cuntadii iyo muftaraadka ay ku joogsato mise waajib ku noqon maayo markaa culimadu laba qowl bay kuleeyiin lakin qowlka saxiixi waa maxay laazimku ma aha inay cuntada waxa wey ay ka istaasiye muftaraadka marka wax daliilo ku waajibinayaana ma jiro masalan gabadhba belinkii hore waxa weeyaan waxay ku sugnayd xaalatu xayd isna duhurkii baa xaydku ka go-ay marka ma waxaa la odhanaya ilaa maqribka muftaraadka iska daa la odhan maayo dalil ku waajibinaya markaa ma jiro qofka toddobaad ee cudurdaarka waxa way almajnuun qofka waalan xaaladda waalada uu ku sugan yahay waxay isku waafaqsan yihiin soonku inaanu ka ansaxayn xaaladda waalada uu ku sugan yahay markaa marka yani waxa uu soo baraarugo qofka yani waalan ama maskaxdiisa ay usoo noqoto ayaa uu qallaynaya markaa waxaana u daliila markaa xadiiska nebigu sal lla alay slm rafc alqalm can alaaa saddex baa qalibka laga dulqaado marka waxaa kamid ah can xataa yufiiq qofka waalan ilaa yani waxa maskaxda usoo noqonayso markay maskaxda usoo noqoto ayaa yani waxay mukalifnimadii kusoo noqonayaa waxaanu la mid yahay yani waxa weeyaan qofka caqligiisuu ku zuulay yani iqmaaga oo kale ama qofku haddii uu suuxo ama kooma u dadka kale awardaalka waxaa ka mid ah asabi ilmaha yar ilmaha yaraan qaan gaarin culimadu isku waafaqsan inaanu soonka waajib ku waayn xadiidka markii lagu tilmaamaynay rafaca alqalamu can halaaa waxaa ka mid ah can asabiyi xataa yabluq ilmaha yar ilaa uu qaan gaaraya marka waxay tihi markaa culmada qofka waaran haddii uu fii nahaari ramadaan yani kooxday usoo noqoto ama ilmaha yar haddii uu qaan gaaro fii nahaari ramadaan ama qof gaal uu islaamo mawaajib buu ku noqonaya markaa imsaaku inuu iska daayo markaa muftiraad laba qowl bay culimada ku tagta yihin marka culamada qaar oo leh inta hadhay waa inuu afxidhnaado oo waxa weeye uu ka joogsado muftiraad culamada qaarna laazim kuma ayay leeyihin markaa shekhulislaam taymi raxmat ullahi wuxuu rajaxay in imsaaku waajib uu ku yahay qalena marka waxa weeye laguma laha waxaa kaloo kamid markaa dadka cuyurdaarka ah dadka ah, mujaahidiinta ah ee dagaalka ku jira markaa waxaana u daliil nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu yihi isagoo saxaabada la hadlaya inakum qad danaytum min caduwikum waxaad u dhowaateen cadowgiinii waalfitru aqwaa lakum inaad afurtaan baa idiin awood badan quruxsay markaa yahay haddana meel kale degay nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alay sl inakum usabbixuu caduwikum waalfitru aqwaa lakum faaftiruu faaftiruu idinku berritoola yacni waxa weeyaan caadowgaad kuwa beriisanaysaan afurkaana idiin awood badan ee afura casiimay noqotay marka marka jihaadkan inta badan safar baa la socda marka oo cudurdaar yacni u noqonaya qofka marka waxa weeyaan سيدنا القيم رحمة الله عليه وتمامي ذلك يعني أحوال المشاهدين تا وين أفران وين مشقة الجهاد أعلى من مشقة السفر جهاد في السفر قيمة درم جهاد سابر مرتاح مصلحة النصر حصلة المصلحة الحاصلة بالفطر المجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر لأن حروا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة قضي أرقرية مركز دالوة وحال إيه أول كان أول أهم مركز فطر لهم هو كمني أسفلت قولة مركز أسفلت قولة أي أول كمني يا مركز والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم